ghararka ahayd iyo waxyaalihii u noqonayey shuruudihii u noqonayey waynu ka soo baxno waxaa markaa halkan uu cunwaankani uu ka hadlayaa buyuuc kale oo laysu diiday laakiin aan u noqonaynin asbaabtii aynu sheegnay sidaa daraaddeed marar qaar fara badan oo ka mid a ah, ama isay u badan yihiinba baycu uu asaxayo oo u lahaa waruba manhiyin liamrin aakhara kii asbaabta la sheegay marka kuwani badankoodu fasaad ma keensanayaan laakiin taxriim ama karaaho ayay keensanayaan qad habata annahyu can ilbayci calaa bayci aakhin wamiثlahu sawmun jala faqul calى alxaqiiqatayni jaraya ومنكر الخيار قال استويا والأخ للغالب لا للحنبل فعنده الذمي هنا لم يدخل والنهي للتحريم والعقد يصح وعند أحمد فساده يضح وليس من ذا بيع من يزيد وقول من يكرهه مردود وصح لا تلقوا الركبان لكنه لا يقتضي البطلان وبيع حاضر لباد حضل ومالك وأحمد ذا أبطل وجاز عندهم له الشراء ومالك عنه هما سواء والنهي عند القحط للنعمان وهكذا في جلب الركبان والنجش ممنوع وليس مفسدا ونقلوا إفساده عن أحمد واعتمدا تخييره من اشترى كمالك إن بائع به درى والنهي في المياه أن تباع فقيل ما يحمل يبع إجماعا ولابن حزم لا وماء البئر والعين في الملك أجز أن يشري ورد ذا النعمان وابن حنبل لم يرياه مالكا فأبطل وولدا عن أمه لا تفصل وعم ذا للحنفي والحنبل ذوي محارم فلا تفرق والشافعي إلى الأصول يرتقي واشرط لغير الحنبلي صغرا وذاك عند مالك أن يصغر وهو بالبلوغ للنعمان والشافعي بالسبع أو ثمان أي عند تمييز فإن يفصل بطل إلا لدى النعمان كيفما حصل ولا يبيع بعد النداء الجمعة أهل لها وافسخوا حيث أوقعه والشافعي والحنفي لم يبطلا وكل عقد مثل بيع حضل إلا لأحمد وبعضها يصح لمالك في كتب صحبه يضح qad habata nahyu waxaa sugnaaday in la iska nahiyey can ilbayci calaa bayci akhi walaalka bayciisa in wax lagu dul iibsado laa yabiic axadukum calaa bayci akhiih wa milahu sawu injalaa baayactankiina injalaa milahu sidiisoo kale ayuu isaguna u muuqday albaycu calaa bayci akhiihi xadiikiisu waa saxiix asawmu calaa sawmi akhiihina waa saxiix farqiga udhexeeyaana asawmu calaa sawmi akhiihi waxa weeyaan weli caqdigii ma dhicin waa itifaaq baa dhacay waa la is afgartay laakiin caqdigii weli lama gunti amaa tan bayc calaa bayci akhiihi iyada caqdigiibaa dhacay mar caqdigiiba u dhacay weeyaan markaa waa marka aynu ku soconay in khiyaaru majlis wax la yidhaahdaa uu jiro wuxuu yidhi faqul waxaad tidhahdaa cala alxaqiiqatayni jaraya labada nahyi mid waliba xaqiiqadiisiibuu ku socdaaday albic calaa bicaakina waa iibkii oo caqdigiioo dhacay inaad ka daba geysaa la diidan yahay asawmu calaa sawmi akhiihina waxa weeyaan intaan weli caqdigii dhicina la yswaafaqin wa munkiru alkhiyaari kii khiyaarulmajliska inkirsanaa qaala istawayaa wuxuu leeyahay asawmu calaa sawmi akhiihi iyo albaycu calaa bayci akhiihi waa isku mid ilan iyagii ma ogolaa bacda albayc awoodba ma laha bay leeyihiin uu markaa baaicu ah, maarata waxa weeyaan mushtarigu cid kale ugu wareegi karo haddii iibkii dhaco waan kaa iibiye waan kaa iibsaday lays yiri awoodba uma laha uu kan kale ee soo galay ugu wareegi karo markaa ilan khiyaarkii baanay sugayne marka haddaba albaycu calaa bayci laysu diidan yahay maxay taha waxay markaa leeyihiin waa asawmu calaa sawmi akhiihi oo kale laakiin dee labadii nahyiba way soo arooreen inay kala duwan yihiin bay sheegeysaa waa waxyaalaha ay markaa jumhuurka ku xoojinayaan jumhuurka ba hadee waa shaaficiya iyo xanaabila una qowlkooda ah khiyaarulmajlisku uu wax sugan yahay walakhu lilghaalibi akhan meesha lagu sheegay laa yabiic axadukum calaa beyci akhiihi laa yasum calaa sawmi akhiihi la yidhi waa sida haalibkaa ma aha arintu in gaaladii meesha lagu saarayo waa qof kasta oo dee aan wixiisa in la qaata xaq loo lahayn qof kasta oo in la dhibaateeyo aan la ogolay ama gaal ha noqdo ama muslin ha noqde ayaa xadiiska soo gelaya laa lilxambel xambeliga agtiisa maya beydka markaa tacdiil baa ku yar jir markii hore walakhu lilghaalibi fadimiyu ka muslimin warad alawsaaciyu awsaaci unbaa markii hore loo nisbeeyey laakiin madhabkii xanaabiladaaba ah mar haddii madhabkii xanaabilada yahay ka madhabkaa sheegna ayaa ka munaasibsan madhabka munqaridka isagu aan hadda jirin marka laalil xambeli xambeligii isaga taasi agtiisa sidaa kama aha oo wuxuu leeyahay akhan waxa lagu saaraya gaaladii baa lagu saaraya sidaa daraaddeed facindahu dimi hunaa lam yadkhuli isaga agtiisa dimigii soo geli maayo meeshani laa yabic calaa bayci akhiihi laa yasum calaa sawmi akhiihi laa yaqib calaa khidbati akhiihi waxaasoo dhan ma soo gelay oo gaalkii hadduu tu kitaabiyada uu maaragtay u soo khidboodo waad ka qaadi kartaa bay wاlakhu lilghaalibi laa lilxambali xambaliga agtiisa maya facindahu dimi hunaa lam yadkhuli ma soo gelay wالnahyu lلtaxriim nahyigan albeyc calaa beyc akhiihi asawm calaa sawmi akhiihi iyo ashira calaa shira akhiihi kuwa la midkaa kuwaas waa taxriim wey khidbadii calaa khidbati akhiina inay wada taxriiminaya waynu soo marno wاlcaqdu yasixu laakiin caqdigu waa ansax xafdigu waa saxaya wa cinda axmedin fasaaduhu yadix axmed agtiisa inuu faasid yahay ayaa caddaanaysaoo xanaabiladii waxay leeyihiin albaycu calaa bayci akhiihi waa faasid asawmu calaa sawmi akhiihina waa faasid ashiraacu calaa shiraa'i akhiihi laakiin laguma waafaqsana oo waxaa leeyahay macsiyadu waa soo gelitaankan markaad soo gasho intaa iiba dhicin baa dembigii dhacayba iibku markaa wuu ka dambeeyaaba macsiyada oo bacda almacsiya ayaa dembigu uu dhacayaaba ayaa iibku uu dhacayaaba oo markaad tiraahdo anaa kaa iibsanayay oo intaa kuugu daraya markaad tiraahdo intaasaaba dembigii dembigii halkaasu ku egyahay hadhow markuu ninkani ku ogolaaduu yidhahdo adaan kaa iibinaya dee isagu xaq buu leeya way u bannaan tahay kan kale kan eh, loo yimid isagu alaabta silcada iibinayay eh, shira calaa noqonaysaa wuxuu iskoodo mid uune bayc ala bayci akhiihi yani waa iibiyihiibuu iibiye kale ka ag hadlayaa weeyaan marka isagoo macmiilkii ka iibiyey oo isna uu ka iibsaday buu mid midka leeyahay anaa qiimo ka jaban kaa siinaya ereygaa weeyaan macsiyad iyo dembigu dararka markaa walaalkiisa lagu geysanayana sababtu weeyaan iidaagii wuu dhacayba kani marka awood buu leeyahay intuu fasakho inuu kan ka iibsado dembina maaha kan waxa uu samaynaya mushtariga markaa waxay leeyihiin iibku wuu iska ansaxaya macsiyaduna caqdigama way ka horreysa walaysa min da albeyc calaa beyca akhiihi ka mid ma aha iyo asawmu calaa sawmi akhiihi baycu man yaziidu iibka yaa ku daraya markan alaabaha lagu naadinayo yaa iibsanaya ohanaya mid baa boqol baan siisanaya yaa ku daraya anaa boqol iyo toban siisanaya yaa ku daraya marka min yaziid baa la ydhahdaa ama almusaayada ama imkana almazaad alcalani bay yidhaahdaan qolyahan carabtu marka iibka beycu man yaziid isagu waa caadi oo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam baaba laga soo guuriyey inuu markaa yaa iibsanaya anaa yaasulla dirham siisanaya yaa maarata waxa weeyaan wax ka badan ku iibsanaya ama yaa dirhamiin ku iibsanaya marka ka mid maca kanima manhigii ma aha asawm calaa sawmi akhiina ma soo gelayo waana halka laga qaadanayo asawmu calaa sawmi akhiihi inuu ku qaydan yahay marka lays afgarto ama inta weli gorgorintu ay socoto waa laga garab hablo taraawishka wa qowlu man yakrahuhu cidda markaa karaahiyaysanaysa warkoodu marduudun mid markaa la radinayo weeyaan alimaam alawsaaci iyo alimaam isxaaq ibni rahwey ayaa markaa laga sheegay inay yidhaahdeen inay markaa karaahiyeysteen ila fi lkhanaa'im walmawaariih bay dhahdeen dhaxalkii khaniimada mooyaane wixii kale in lagu tayliyo oo man yaziid man yaziida la guro way karaahiyeysteeno waxay ka batay inay assawm calaa sawmi akhiihida ay soo gasho laakiin de markay arrintu iska khanaa'imtii mawaariihtii tahay iyadu waxba taasi ile dadkiibaa dadbaa waxaan doonaya in loo qaybiyo marka dadkiibaaban de ogolaynba in kagu horeeya hadna laga yimiyo oo iyagiibaa xaqlayaashiyaa meesha toban wuxuu yidhi wasaxa laa talaqaw rukbaana laakinahu laa yaqtadi lbuطlaana wasaxa waxaa asaxaya laa talaqaw rukbaana xadiiskii ahaa nahyigii rukbaanta hala kulmina ha ka hortegina qolyihii safarka ahaa ee alaabta keenaya laakinahu laa yaqtadi lbuطlaana nahyigaasi waa ansaxay taxriimna waa keensanayaa laakiin ma keensanayo butlaan iibkiima baail noqday waa idda xadiiskaa bay ku caddahayo faman talaqaahu fahuwa bilkhiyaar laakiin iibkii ansaxay baa khiyaar khiyaar marka la sheego macnaheedu iibkii uu ansaxay weeya wa baycu xaadirin libaadin xudila wa baycu xaadirin libaadi qofkii magaalada joogay qofkii baadiyaha ka yimid baadiyuu khasab maaha yani qofkii meel kale ka yimid oo isagu gariibka ku ahaa ee alaabta sidee alaabta u iibiyo iyadana xudila waa la manciyey abcan shuruuday leedahay madhab walba shuruud buu dhigayaa markii shuruudda la helay mamnuuc noqonaysa wa maalikun wa axmedun daa abdala maalig iyo axmed kan baatil bay ka dhigeen oo de isaga nahyigun baa soo arooray wax sheedayey inuu ansaxayaana ma soo aroorin markaa nahyigan yaqtadi lfasaad bay yidhahdeen shaaficiyadii iyo xanafiyadiiyana waxay eegayaan cilada marka waxay leeyihin ciladii maanta de waa si aan dadkii ciriiri loo gelinin markaa de taasina arkaantii baycayo waxaa calaaqa lama laha oo iska ansaxayaa marka wajaaza cindahum lahu shiraau waxa markaa culamada agtoodii bannaan ashiraau lilxaadiri lilbaadi qofkii baadiyaha ka yimid ama hariibka ahaa in isaga wax loo soo iibiyo alaaba ugu baahnaa magaalada uga baahnaa in xaadirkii uu soo iibiyo taa iyada dee lama diidayo ilenahyigu kuma saarsana ciladii nahyigana de meeshan ma taallo wa maalikun canhu humaa sawaau imaam maalik waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi waa isku mid uun kol haddii la yidhi ninka waxba yaan loo iibinin waxna yaan loo soo iibinin oo loo soo gadin isagu hala macaamila dadka wixii ilaahay dadka uga reebayo lacag iyo alaagu sidaba maaragtay waxa weeyaan halaysu daayo والنهي عند القحط للنعمان وهكذا في جلب الركبان أبو wuxuu hi wanahyu cinda alqaxdi nahyigani waa markay abaari karto la nucmaan abu xaniifa agtiisa nahyigan laleeyahay laa yabic xaadiru libaadi wahaakada fii jalabi rukbaani rukbaantu wixii ay keenteen waa saas oo kale labada mawdicba wuxuu leey waa markii qaxdi jiro abaari ay jirto oo dadka ay maarata noloshu ku adag tahay markaasaa markaa in dadkii maarata cuduud la geliyo laga cararaya markaa tan jalburukbaanka iyo samsaradaba labadaba waxay u celinayaan maslaxada dadka inay tahay laakiin sidan shaaficina uu sheegay axaadiista daahirkeedama ku yimid waxa weeye annahyu can jalabi rukbaanna waxa weeyaan waxaa loo danaynayaa rukbaanta oo in qiimo hoose lagla iibsado la diidaya iyadoo aan markaa waxa weeye aanay suuqii ogaanin ka iyaga maslaxadoodii weeyaan xaadir min minbaadina dadkaa loo danaynay markaa labadii dhinacba waa la muraaciyo midba dhinac buu u noqonaya laakiin iyagu waxay u arkaan in labaduba ay xaggan u wada noqonayaan wanajshu mamnuucun waxaa kaloo isaguna mamnuucoo laynoo diiday najshii waa aziyaadau fi amani ama maarata ziyaadatu man laa yargabu shira fi aman qof aan inuu wixii iibsado aan dan ka lahayn aan rabin baa lacagta kordhinaya liyagura annaas si uu markaa dadka u qaldo nafshigaas markaa mamnuuc wey lanno idraar baa ku sugan oo xaaraam wey walayse mufsida laakiin mufsid maahu caqdigii dee ma fasaadinayo waayo arkaantiisii arrimihii uma noqonayo wa naqaluu ifsaadahu can axmeda imaam axmed raxmat ullaahi calayhi baa waxay ka sheegeen inuu caqdiga fasaadinayo oo markii ay yani isla itifaaq ama muwaatoo ay ka dhaxayso naajishka iyo baa'ica oo isla og yihiin inuu markaa caqdigaasi faasid noqonayo linahyi nahyiga daraaddii oo nahyi yaqtadii lfasaad buu leeyahay waa riwaaye axbu wactamidan waxaad laakiin ictimaaddaa kaasi muctamad maaha taa laga soo naqliyey takhyiirahu axmed inuu khiyaar geliyey man ishtaraa kii markaa sidaa ku iibsaday ka maalikin maalik xaalu la mid yahay in baa'icun bihi dara haddii baa'icu uu markaa arinta dee ogsoonaa imaam axmed haddii la jishir dhacaba khiyaar buu gelinay waa khiyaarulkhabni maaligna baaicu hadduu ogaa buu khiyaar gelinaya oo nadsigu ay maaratay maarata baaica iyo kan ay de markaa ka dhexaysay baaicu markaa nadsigu uu socdo uu ogaayo waana markaa ka hadal oo u aamusay ama de raalliba ku ahaa xaaladaa maaligna khiyaar buu gelinayaa shaaficiyadii waxoogaa way isku horfaraansan yihiin wajhayn baa ku jira waa khiyaar lhabni baa la yidhaahdaa khiyaar lhabniga amarkaa shaafiyadu ma suga ilaa fi talaqi rukbaan marka talaqi rukbaanka odayada xadiidku waa uu sheegay faman talaqaahum fashtaraa minhum fahuwa bilkhiyaar yani mushtaraa minhum markuu suuqii u soo dego ee u arka in la dhacay khiyaar buu leeyahay halkaa khiyaarulhabniga lilxadiis le u sugaya meel kale oo shaaficiyadu ay khiyaarulhabni sugayaan ma jirto laakiin qolyaha kale meelaha qaar bay sugayaan halkan maalikiyadii iyo iyo xanaabiladiiba way sugayaan waxaa kaloo ay sida iyagu sugaan bayculmustarsilka waxa la yidhaahdo wali xaggan aan lagu keenin baan u malaynayaa qofka aan suuqaba la soconay wax la iiba aan garanayn ee intuu iska imada yidhahdo war wixii dadka aad kaga iibsan iga iibiya waxan maxaad siisaa intaasaanu siinaa so wixaad dadka ka iibinayseen maaha saa iga iibiya yidhaahda haddii ay markay ogaadaan inaanu qiimihii la socon ay ku dallacaan oo qiimihii magaalada waxaan ahayn kaga iibiyaa khiyaar buu leeyahay bay kaana yidhaahdaan oo khiyaarulkhabni weeyaan shaaficiyadu kaana ma ogola oo waxay leeyihiin ninkani dee waxay dhin dadka soo warayso isagaa taqsiir sameeyey markaa haddii wixii tobanka doolar ha boqol doolar laga siiyo khiyaar ma laha isagaa maaragtay ku talagalay arrintaas isagaa taqsiir sameeyey gaabi sameeyey wactamidan ictimaad haddaba takhyiirahu takhyiirka axmed uu u samaynayo man ishtaraa qofkii iibsadaye najshigaa kadib iibsaday la khalday ka maalikin maalig saxaabu lamid yahayo ista khiyaarkaa wuu gelinayaa laakiin shardi buu ku xidhayaado in baa'icun bihi dara haddii baa'icu uu ka warhayo weeyaan arrinta wannahyu fi lmiyaahi an tubaaca biyihii baa laynoo diiday ama fadlulmaagii baa in la iibiyo haddee biyihii aan la yimi marka la yidhi ama annaasu shurakaa fii alaata layidha biyihiina lagu daray biyo oo dhanba in la yidiyaa ma miya mane waxa la yidhi maa yuxmal yubac ijmaaca wixii la iibi maarata la xambaarto la qaato oo weel lagu shubto ama berkad lagu shubto berkaduna weelun xisaabsan tahay wax la diyaarsaday ama taangi wax lamida qof wixii lagu shubto yubac ijmaaca waa la iibin karaa waana ijmaac waa lagu soo taa waa la sheegay laakiin weli ibni xasmin laa ibnu xasmi ayaa laa yidhi lama iibin karo oo nahyi cumuumkiisaa ku xambaaray waana wejhi shaaficiyada qaarkood laga soo naqliyay wejhi shaaficiyada qaarkood laga soo naqliyo isaguna e diidaya ayaa jiro oo yani markaa biyihii wax aan laba milkiyi karin bay ka dhigayaan laakiin waa la milkiyi karaa oo qofku maarata waxa weyaan biyihii isagaale waa tan weysadii xataa laleeyahay haddaad adigu biyahaysato maaragtay haddaanu biyahaysanin waad iibsanaysaa waa samankii markaa biyihii waa mamluuk oo wixii weel lagu qaatay waa mamluuk waana ijmaac waa lagu soo guuriyey laakiin waxoogaa khilaafka yale yasiirka abaa jira kuwaas waa biyihii markaa weelka lagu qaatay wamaa albi'ri waalcayni fi lbilki ajiz an yashri wa ajiz bannee an yashriya in uu markaa iibiyo maa albicri biyihii ceelka ku jiray wal cayni iyo kuwii isha ka soo burqanayay bicrigii iyo cayntii fil milki qofku meel uu leeyahay ku yaallo markaa me dhul aad leedahay maad ceel ka bato ceelkii markaa biyuu keena biyaha ceelkaa ma la yimin kara ha waa la yiibin karaa waa mamluuk dhul aad lahayd bay ayaa ilaahay dilka ka dilaaciyey marka hore haddii dee ishu horreysay ma qaadan kartid meesha laakiin markii hore adigoo meesha iska lahaa oo aanay biyo jirin ayaa ay markaa iri ka dilaacay ishaasina waa mamluuk oo adigaa iskale marka inaad iibiso iyaduna waa la ogolaan laakiin de iyada khilaaf baa ku jiro waa ka ku yidhi waradada nucmaanu wabnu xambal axmed iyo abu xaniifa raxmat ullaahi tan way diideen oo lam yarayaahu maalikan ninkan inuu waxan milkiyo uma arkaa faadil marka baycaasi ibtaali iyoba agtooda oo fadlulmaagin laysu diiday halkaasay markaa iyagu ambaaraga qofkani biyahan ilaa uu weel ku qaato ma milkeeya bay leeyi shaaficiyadii iyo maalikiyadiina waxay leeyihiin maaliku lardi maalikun lilmaa qofkan dhul kale uunbaa biyaha ku siduu macaadinta ku jirtaba u leeyahay ayuunbu biyahanna u leeyahay taasina markaa waa taa maxaa kuu soo haray dee biyihii aan ceelkii aan milkigaaga ka qodnay ishii aan milkigaaga ka soco biyihii daadka biyihii webiga waxyaalahaas ku ayaga lama iibin karo itifaaqatan وولدا عن أمه لا tafsiri wacama da lilxanafi wاlxambali dawi maxaarimin falaa tufariqi wuxuu yidhi walaa tafsil haka faslini ha kala geyni waladan can ummihi ilmo yar iyo ilma iyo hooyadii walad iyo hooyadii ha kala kaxayni markaad wax iibinayso addoon iyo iyo ilmaheedii ha kala iibini hana kala hibayni israaci una haysta socdaa wa ama daa arrinkan wuxuu caam u noqday lilxanafiya xanafigii iyo walxambali xambaligiiba dhawii maxaarimi wax allo wixii maxram isu ah laba walaalaah laba isdhalay soo arki weysay laba maarata edda isu ah qofka iyo eddadii qofka iyo habaryartii waxaas oo dhan maxaarimta wixii isu ahaayoo dhan lama kala geyn kara bay yidhahda marka qolyihii yani waxa weeyaan eh, inaan walad iyo waalidkii la kala geynayn way isla ogolyihin oo man faraka bayna waalidatin walada faraq allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyama xadiidkaas ayay u xujaysanayaan xanaabiladii iyo xanafiyadu way sii caam yeelayaan oo maxaarimto dhan bay ka dhigayaan waayo xadiiskii cali baa isaguna soo arooree in nebigu alayh sala slam laba ghulaam uu dhiibay deetana uu midkood iibiyey deetana soo celinin xadiiska markaa qaarna waa taseexiyaan qaarna waa ka hadlaa marka xanaabilada xanafiyadu labada xadiis badda way wada qaateen shaaficiyadiiyo maalikiyadu xadiiskii way radiyeen kan cali wax la haystaa haggii sanad ahaan maqaal ugu sugan yahay markaa ma taseexinayaanoo ma sugayaan waxay leeyihin arrintan waxay khaas u tahay waalidada iyo iyo weladka ayay khaas u tahay dabcan shaaficiyadu sida usii yar ballaarin doonaa wuxuu yidhi wwalada can umihi laa tafsili wacama da lilxanafi walxambali dawii maxaarimi dadkii maxaarimta ahaayoo dhan ayay caam yeelaysaa arrintaasi xanafiyada iyo xanaabilada agtooda falaa tufariqi markaa ha kala geynin dadkaasi washaafici shaafici ila lusuuli yartaqi isagu xagga usuusha ayuu kor ugu sii kacaya oo welad yani waalidah iyo welad lama kala geyn karo waalid aabbihii iyo weladkiisii lama kala geyn karo jad iyo isagu xaggii markaa eh, eh, marata asaalada ayuu eegayo waalid iyo weladkii in la kala geeyo ayaa curayskani uu ka taagan yahay lakiin in walaala la kala geeyo wax weyn ma aha washrit ligayri alxambaliyi sigara waxaad shardiyaysaa haddaba markani oo masladu addoomihii calaaqala leedahay lakiin ma jiraan imika addoomo laybinaya ma arkayna laakiin dawal carab kuma marinayn washrit ligayri alxambaliyi wixii aan xambali ahayn waxaad u shardiyaysaa sigaran yaraan xanaabiladii waxay leeyihiin xataa iyagoo waaweyn yani waxa weyaan laba walaalo oo waaweyn xataa lama kala iibinayo waa laysla iibinaya inankiioo weynaaday iyo hooyadii waa laysla iibinaya lama kala iibinayo laakiin oo cumuumka xadiiska daahirkiisaas maarata man faraqa bayna waalidatin wa waladiha de lagama hadal wuxuu yihi wadaaka cinda maalikin an yusgira markaa wadaaka cinda maalikin maalik agtiisa an yuira waa inuu ilka baxsado ilkuhu usoo baxaan waa in ilkihii dhacay ilkihii maarata dambe ay u soo baxaan marka hadde yaraanti marka in yaraantii saa lagu fasiray baa la moodaya soo maha ilan siar wadaakada sikarkii bay u noqonaysaa waana kibarkii xaqiiqan waxaan la macnayn markaa beydkii waxay baynu ka bedelaynaa wadaa limaalikin ilaa an yusgira wadaa limaalikin wadaa sikarkani yaraantani limaalikin maalik agtiisa ilaa an yufira waa ilaa iyo inta ay ilkuhu u soo baxayaan waa ilkihii dambe sugira marka la yidhaahdo wuu ilka nacsaday weeyaan sugira oo ulaaiga la akhriyo asqara haddii la yidhahdana ilkihii dambe u soo baxay weeyaan marka ilaa inta ay ilkaha dambe u soo niman majir iyo toddoba jir weeyaan markaa maalikiyada agtooda markaa dabiidkii dambe ina wax ka bedelay noqonaysa lakin kusi cadfanaayo waxdudhu bilbuluuqi linucmaan waxdudhu waxaad ku xadaysaa sikarkaasi bilbuluuqi qaangaalka ku xadey linucmaan abu xaniifa agtiisa xukunka ama sikarka waxaad ku xadaysaa ilaa iyo buluuq wixii buluuq ka hooseeya ayaan la kala geyn karin washaafici bisabci wahamaan aw hamaan shaafici wuxuu ku xadaynayaa isagu bisabci aw hamaan toddoba ama sideed ay cinda tamyiizi waa waqtigii tamyiizka ayuu ku xadaynaya marka adu maalikiyada iyo shaashada isku dhowaanayaan oo waqtulisqaarkaasi iyo waqtu tamyiizku waa isku dhow yihiin laakiin xanafiyadu iyagu ilaa iyo buluug ayay eegayaano waxay qofku intaanu baalig ahay hooyadii wuu u baahan yahay qolyahan kalena waxay ka eegeen xadiiskii takhiirka waa aabihii iyo hooyadii iyo kala dooransiiye toddoba jir markuu gaaro markaa de in markaa hooyadii laga kaxaysan karo ayaa markaa meeshaa ka soo baxa in hooyadii laga kaxayn karo ayaa markaa meeshaa ka soo baxday markaa waxay leeyihiin wakhtiga tamyiiska ayaa loo joogsanay fain yufsal haddii haddaba arrinkii la khilaafo oo labadii yaan la kala geyn layidhi la kala geeyo batala caqdigaasi wuu burayaa oo waa caqdi aan asaxaynin jumhuurku saasay leey ilaa lada nucmaan abu xaniifa agtiisa mooyane kayfa ma xasan sudan waa waxa isagoo yar iyo isagoo maaratay waxa weeyaan qaangaar ku dhowaada iyo si alla sidii caqdigaas waxa abu xaniifa agtiisa ma buray oo wuxuu leeyahay dee dararka unbuu u noqonayaa eh, nahyibiye sidii laa yabi calaa bayc akhiya kuwii unbuu lamid yahay uma noqonayo arkaantii caqdigii halkan uma noqonayo qolyahan kale dhinac kale ay ka eegeenoo waxay yidhaahdeen tafriiqii wuxuu ku xasilayaaba tafriiqii wuxuu ku xasilayaa ijaazaynta ila marka caqdigii dhacweyn may kala tegin laakiin marka in la ijaazeeyo ayaa iyadiina xaggaa loola kacaya isagiina xaggan loola kacaya markaa waxa weeyaan tasxiixintiisu waxay lid ku noqonaysaaba nahyigii lid ku noqonaysaa marka waxay yidhahdeen ma ansaxan walaa yabic bacda nidaa'i iljumuca jumcada markii adaankeedii waa adaankan dambeed markii la aadimo yaanu iibinin ahlun lahaa jumcada mid ahalo ihi wafsakhu weliba caqdiga buri oo fasakh xaysu awqacaha haddii uu markaa rido oo arrinkaa uu sameeyo caqdigaa waa la burinayaa washaafici walxanafi lam yubila shaaficiyadii xanafiyadii ma burinayaan markaa deerulbayc barankii noogu jira laakiin hal yaqtadii fasaad aw laa yaqtadiihi ayay laba madhab iyo laba madhab ugu kala kaceen qolyahan markaa shaaficiyadii xanafiyadu waxay leeyihin nahyigu uma noqonayo xagga bayca uma noqonaya jumcihii laga mashquulo u noqonaya waa arin khaarijka a ah bayci iibkii arin khaarijka a ah weeyaan marka fasaad ma keenayo sidii albay calaa bayci akhiihi ayuunbuu la mid yahay qolyaha kalena annaha yaqtadi lfasaad bay ku socodsiinaya wa kullu caqdin caqdi kastaba xudila waa la diidayaa wakhtigaasi mila bayci sidii iibkaba loo diiday ayaa caqdi kastada bacda nidaa اljumuuca loo diidayaa xataa kii guurka ilaa liaxmedin axmed agtiisa mooyaane isagu muxuu leeyahay arrintani baycay gaar ku tahay wadarul bayca baycu baa lainoo diiday wixii kale markaa ma soo gelayaan laakiin de waa ciladii aan laba eegin weeyaan waa sidii aahiriyadoo kale wa bacduhaa yaصixi cuquuddii qaar baa asaxaya limaalikin cinda maalik fii kutbi saxbihi yadix yadixu haadaa wuu ku caddaanayaa fii kutbi saxbihi asxaabtiisa kutubtooda ayaa dee looga noqon cuquudda asaxaysa iyo kuwa aan asaxayn laakiin maalikiyadii qaar baa u asaxaya marka xaqiiq ahaan marka malaha la eego inta ansaxaysaaba ka badan intaan ansaxay iyaga laftooda cuquud dhowra bay sheegeen oo eh, baycii ayaa xaaqinaya laakiin dhammaanteedba taqriiban baycii unba noqonaysa waxay sheegeen baycii iyo tawliyadii iyo tashriigii iyo shufcadii alahdu bishufca intuba waa iib iyo ijaaradii marka ijaarada iyado lafteeda baycu manaafic waa la yidhaahdaa laakiin intan kale waaba buyuuc caadiyaba marka hadda in cuquuddii kale iyo iqaaladiina way raaciyeen iyadana iyaduna ma ansaxaysa bay yidhahdeen iqaaladana iyagu waa kuwii bic ka aaminsana wuxuu yihi walaa yabic bacda nidaa'i اljumuca ahlun laha wafsahu xayثu awqaca washaafici walxanafi lam yubطila ma burinaya wa kulu caqdin caqdi walba xudira isagana waa la diidaya mila baycin xaal uu yahay ila liaxmedin axmed agtiisa mooyaane wa bacduhaa yasixu limaalikin maalik qaar baa asaxaya fii kutubi saxbihi yadixu yani yatadixu shuruuطu صixati اlbayc bصيغة صح لدى التبايع وبالمعاطاة لغير الشافعي وبعدها خيار, وبعدها خيار مجلس ثبت لأحمد والشافعي إن لم يبت والعقل شرط عاقد ولم يضر صبا لغير الشافعي إن أمر وعنده بيع الفضولي فسد كأحمد ولسواه ما يرد لرأي ذي الملك وفي الشراء له خلف لدى الأحناف لكن شاكله markaa shuruudda wixii ay intii ugu muhiimsanee khilaafaadku ay soo gelayeen ayuuba halkan lagu sheegay bisiiqatin saxa lada tabaayuci marka halkan shuruudda halkan lagaga hadli doonaa waa siiqadii iyo mukalafka qofkan caaqidka wixii laga doonayay ama shayga dee wixii ku tacalluqayey macquud caleyhi horeynu u soo arag saxa bisiiqatin siiqa ayuu ku asaxayaa iibku lada tabaayuci marka lakala iibsanayo in siiqo la isticmaalo oo markaa waxa weyan hadal uu meesha yimaado ayuu ku asaxaya wa bilmucaataati ligayri shaafici wixii aan shaafici ahay in laysu dhiibana isu dhiibna uu ku asaxaya haddii ay curfigiyo caadadu ay noqoto marka de tani waa iska caam weeyaane mucaataadkaasi shaaficiyadu madhabku ma ogola yani nusuustii shaaficiinta sida laga fahmo waa in aanay arintaasi maarata jiraynin oo caqdi aanay noqonaynin haddaan la hadal maxaa yeele laan takuuna tijaaratan can taraadin baa l ribihiina oo wax qalbiya ba yidhahda waxaa qalbigaa hadalhun baa lagu ogaan karaa laakiin madaahibtii kale iyo kathiiru min muxaqiqii almadhab oo imaam nawowi ku jiro oo maarata rir badan khasaali ay ku jiraan waxay dooranayaan mucaadaadka wixii looga bartay e waayo inta badan waxyaalaha yaryar dee qof guri iibsanaya ama gaari iibsanaya mucaadaad suuragalka ma ah laakiin waxyaalaha looga bartay in laysu dhiiba oo laysku afgaranayo laysla fahmayo inay markaa ku ansaxayso markaa waxa fiican inta sidan xanafiyadu calihil fatwo ay u lahaayeen culamo badan oo tarjiixisayna waa la helayaa oo tiri wuu ku ansaxayaa in fatwadana sidaasuun laga dhigo bisiiqatin saxa lada tabaayuci wa bilmucaaطaati ligayri الshaafici wa bacdaha siiqadii marka la helo waxaa ku xigaya wa bacdaha khiyaaru majlisin habata khiyaaru majlis baa habata sugnaanaya bacdaha bacda siiqa siiqadii markay fusho waan kaa iibiye waan kaa iibsa lays yiraahdo ama laysu dhiibo haddii mucaaطaadkii la tasxiixiyo waxa sugmaya khiyaaru majlis oo daylaagtana kala tegaya liaxmedin washaafici buu u sugmaya xanaabiladii iyo shaafiyadii in lam yubata wa haddaan iibka la jarin oo aan la odrhanin waxa weeye waan kaaidiy waan kaaidiyey ma socodsiisay ha waan socodsiiyey khalaas markaa de waxa weeye wuu go'ayaa khiyaarkii way jareene haddii aan la goynin khiyaaru majliskii wuu sugnaanayaa ilaa inta majliskan la wada fadhiyo wuu sii shaqaynayaa oo ka noqosho ayaa bannaan xanafiyadiiyo maalikiyadu ma qabaan xadiiskana si kale u fasirayaan dhulbayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa waa intan hadalka atafaruqu bilkalaam bay yidhahdeen waxoogaa bucdi baa ku jira tafsiirkii saxaabigana waa khilaafsan yahay daahirkiina waa khilaafsan yahay xadiidka ibnu qudaama aad baaba halkaasi qolyahaas markaa diidan khiyaar majliska uu markaa ugu yar qaadaayo uu leeyahay yani axaadiistiina waa waadixo waa bayin marka ictibaarba ma laha yani khilaaf ala kuli xaal de aimadu imaam maalik xadiiska way arkeen isagaaba werinaya xadiiku waa maalik can naafic can ibni cumar asaxu lasani marka kuley haddana de wuxuuba istusiyey cuquuddii kalo waxaa ki aanay arrintan ka jirin nikaax iyo wixii lamidka ahaa iyo kuwaasi markaa deetana si uunbuu markaa xadiiska uga tawaqufay ku camalkiisa waalcaqlu sharطu caaqidin walam yadir siban ligayri shaaficiyi in umir wlcaqlu shartu caaqidin caaqidkii waxa u shardi ah caqligii oo majnuunkii dee caqdigiisu asixi maayo taa markaa way isla ogolyihin alla ilaha xanaabilada waxaa laga yar sheegay wejhi ama riwaayo mid ahaan oo muxaqaraadka waxyaalaha liita qofkii waa laamad laga iibin karaa dee dukaankii kuu soo gelayaa inuu markaa wax yarku weydiista lagayab lacagna ku geeyey markaa ma ka qaadan kartaa adoo waxaa muxaqaraadka ma laga iibin karaa weji markaa daciifa oo aan muctamadkoodii ahayn baa la sheega laakiin madaahibti waxay isla ogol yihiin nin waalan waxba lagama iibin karo sidii aad isaga farsamaynayso adigu da isaga farsamayn markuu meesha kugu soo gabo ee waxaa keenku yidhahdo haddaad wax iska siinaysi laakiin lacag aad ka qaadanaysaa ma jirto walcaqlu shardu caaqidi qofkii caaqidkaa caqli buu u baahan yahay walam yadir siban caruurnimo dhib keeni mayso ligayri shaaficiyi wixii amarkaa shaaficiyan agtiisa in umira haddii amar la soo siiyo weliyul amrigiisii ay soo fareen oo waalidkiisii uu soo diray oo loo idmayoo loo ogolaaday qofkii aan qaangaarka ahayna wax kala gelinaya caqliga lahaa wuu iibsan karaa waxna wuu iibin karaa waxaala sidaa wixii aan shaaficiye ahay shaaficiyaduna waxay leeyihin waxba ma iibin karo <clears throat> marka xaggii maskana malaa shaaficiyada u dhow xaggii maslaxada guudna qolyahan kale siday leeyihiin caruurta in la dirdirsado maaragtay wabtarul yataama xata ida balagu nikaaxa fain aanastu minhum rushdan soo yidhi walaa tu'tu sufaa amwaalakum ayaa waxaa li xata ida balagu nikaaxa fain aanastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalum xoolahoodii baa laga hayanayaaba oon loo ogolayn ilaa ay qaan markuu qaangaaro unbaa xoolihiisa loo dhiibi karaayo inuu ku tasarufo loo ogolaan kara marka qof aan xoolihiisiba loo ogolayn inuu ku tasarufi karo oo xataa inaad u dhiibtaan lagu ogolayn bay leeyihin shaafiyadu iyadu markaa tasarufaadkiisa inaan asax baa lagaa kacaa xoolo kalena kuma tasarufi karo kuwiisi baan ku tasarufi karin markaa qolyahan karena xaggaa malaha dhaqanka muslimiinta iyo in arrinteena iska caamataha oo loo baahan yahay carruurteena dirsanayo xaggaasii ka eegay wacindahu baycu lfuduuliyi fasad wa cindahu cinda shaafici bayculfuduuliyi fuduuliga bayciisii fasada waa faasid oo ma ansaxayo ka axmedin axmed xaaluu la mid yahay walisiwaahuma wixii iyaga ka soo haray waxay leeyihin yuraddu lira'yi dilmilki qofkii waxan lahaa ayaa ra'yigiisa lagu noqonayaa hadduu socodsiiyana wuu soconayaa haddii kalena ma soconayo qof baad markaa nin aad ogeyn inuu gaarigiisa iiminayo ama aanad ogeynba ayuunbaad qof gaarigan doonaya aragtay waabaad ka iibsay caqdigii baad la gashay de gaarigii adaad waddo gacantaba kuma hayside cidina ma laha gaarigii waad sallimi karaysaa ma sallimi karaysid gaarigii laakiin caqdigii inaad gashaa laga hadlaya marka caqdigii baad la gasho waan kaa iibiyey baat isagii baa markaa la isula yimid wuu ijaazeeyey baas waa yahay wuu yidhi waxay leeyihin jumhuurkii xanafiya iyo maalikiya waxay leeyihin waa asaxaya shaaficiyana qadiimkeedii baa saas xanaabiladana iyaguna waa ra'yi iyagana ku jira madhabkood laakiin waxa u muctamada shaaficiye iyo iyo xanaabilo caqdigaasi inaanu asaxayin oo waqfiga ogoleen hakin waqfi lcuquud cuquudda ma la hakin karaabaa laysku haysta oo yani waxa weeyaan cabdigii oo aan fulayn ma gurtamaya oo haddana qulib fulayn oo arrin kale ku tawaqufaya marka shaaficiyadii iyo waxaas waa nooc karara bay leeyihin ma ansaxayo xataa nikaaxii baa dee soo gelay yani gabadh aanu weligeediiba ahayn ayuu kuu guuriyey halkanunba iyadana soo gelaysa haddii waqfulcuquudka la ogolaado cuquuddii in la hakiya haddii la ogolaado waa la tegaya ama waliyul amrigeedii iyo iyadii iyo haddii dee ridaheedu uu shardi ahaayo hawlihii baa markaa la tegaya qolyahan markaa waqfulcuquudda diiday cuquuddu hakis ma gasha waxay leeyihiin waxaasoo dhan ma asaxayaan markaa dambe naleeya waa loo tegaya markaasun caqdiga hala gonto wa fi shiraai lah shiraagii fuduuliga u sugnaaday ee fuduuliga uu qof kale wax u soo iibiyey khulfun khilaaf baa ku sugan leda axnaaf xanafiyada agtooda laakiin shaaka lah laakiin haddana sida ay markaa yani waxa weeyaan isugu soo ururaya waxa weeye inuu kaasun la mid yahayo shiraaulfuduuligiina uu ansaxayo laakiin waa suwar suwar bay u samaynayaan way kala duwan yihin baycii iyo shiraagii maxay u kala duwayaan waxay u kala duwayaan baycii dee silca uu qofkani leeyahay baad ku tasarufaysa oo qofkan gaarigiisii adigan iibinay markaa de inuu ansixiyo inaanu ansixin oo baatil noqdo wax ka dhexeeyaa ma jiraan laakiin shiraaga markay tahay qofkan maalkiisii kumaa tasarufi ilan maal ba kama haysin suuqii alaab ku aragtay waxaad markaa niyeysatay inaad ninkii hebel ahaa u iibinayso marka sad soo iibisay maal uu leeyaho aad ku tasarruftay meeshan la yaad lam fii maali hayri xoolo kayr uu leeyahay oo aad ku tasaruftay meeshan ma taallo saasay markaa u leeyihiin ma ansaxayo oo haddii sidaasoo kale la yidhahdo waxay leeyihin isagunbuu u dhacaya isagunbaa yeelanaya o isagu leeyihin baa noqonaya waxaa cajiiba xanaabiladu shiraa'ul fuduuliga way tasxiixinayaan oo hadduu saa niyeeyo waxay leeyihiin eh, horta caqdigu de waa saxaya mar walba kadibna kiibuu ku noqonaya hadduu kii ogolaado baycii isagu u dhacaya hadduu diidana mushtarigin buu udhacaya fuduuligin ayuu u dhacaya bayci mar u guntamaya shaaficiyaduna waxay leeyihin waxaasoo dhanba eh, waxa weeyaan niyadana ictibaar ma laha baycana maarata mushtarigu buu eh, sharaag mushtarigu u dhacaya baycuna waa mafaas ila waa tasarruf fi maali lghayr haddii laakiin uu yidhahdo alaabtan waxaan u iibinayaa hebel uu ninkii markaa ku yidhaahdo hebel baan u iibinayaa kana uu yidhaahdo ana waan kaaga iibiyey hebelkaasi markaas yelin xanafiyadu wuu u dhacayaa hayrkii wuu u dhacaya haddii uu ijaaseeyo alraddu bilcayb wاlxukmu cinda alcaybi biاlkhiyaal fi اlbayci wاlmucaawadaati jaari bikhulfi sharطi aw bishaynin qad ulif cadamuhu wahamanu bihi yakif washaafici min bacdi cilmin yacjalu biraddi fawra wasiwaahu yumhilu wbixadiiثi laa tusaru اlcamalu ila lada الnucmaani qul muأwalu وشhرط عyب أن يkوna qad wujid qبل الشhراء mع جهل مشhتر cuhi أو qبلa qبض xayثu bاaئع dmi وضبط ذا في آkhر الفصل qbi وفي الرقيق مالك qad الفرد بعهدة الثلاث in cayb wrد وعهدة السنة أيضا wlتخص ذi بالجنون والجذام والبرص للمشhتري رd الشhراء bه اجعلي لا طلب الأرش لغyر الحنبل وإن عليه اتفقا فما منع إلا أصح الشافعي المتبع لمالك لا رد باليسير بل يجب الأرش وذا في الدور ومن ببعض صفقة عيبا يجي فحقه رد المعيب إن يرد والشافعي مانع أن ينفرد كمالك إن كان ذا الذي قصد وللعراقي يكن لم يقبض من قبل علمه فلا يبعض وواحد من مشترين إن أحب ردا يجب وقيل مالك حجب ثم إن المعيب يعتق أو هلك فأرشه عن عطاء لا درك وإن يبع المشتري فتطلق ومالك في صور أرشيهت وهكذا هبته ومالك بهذه سبيل عتق سالك والحنبلي في كل هذه قضاء بالأرش للأصل الذي له مضى والمشتري إن عنده عيب طرى فبين إعطاء وأخذ خيرا والحنفي آخذ كالشافعي فلم يرد مع إباء البائع وأعطه زيادة إن تنفصل أو تكن مثل صبغه وتتصل لا ولدا لمالك وذا بدا للحنفي في بائن تولدا لا بعد قبض إذ به الرد منع wa bilbinaa'i cindahu raddu alraddu bilcayb maadaama khiyaar majliskii ka hadalay waxa iska markaa halkan yadana uu ka yara khiyaaru almajlis ama khiyaaru shardigii buu debe ibnu rushd wاlxukmu cinda alcaybi bilkhiyaari waxaa lagu xukumayaa wxukmu in la xukumo bilkhiyaari khiyaar la xukumo qofku ikhtiyaar leeyahay cinda alcaybi markii ceeb la arko xukunkaasi jaarin waa mid gelaya filbayci wlmucaawadaat iibka iyo dhammaan wixii mucaawadaad ah wax la isku bedelanaya ah xataa sadaatu meherkii gabadha ay qaadanaysa radu bilcayb wuu yeelanaya ujradii way yeelanaysa gurigii la ijaari wuu yeelanaya sulxigii mucaawadada ahaa wuu yeelanaya wixii mucaawado ahaayoo dhami shufcadii waxaasoo dhami way yeelanaya wاlxukmu cinda alcaybi bilkhiyaari khiyaar in la xuko markii ceebi ay timaado filbayci wاlmucaawadaati jaari uu soconaya bikhulfi sharin aw bishaynin qad wulif cadamuhu wa hamanun bihi yakif bikhulfi sharin buu ku imanayaa markaa yani shardi la khilaafay shardigii aad dhigatay waxaad ku iibsatay hasha shardi inay riman tahay waxaa soo baxday inaanay rimanayn marka kaas ma khiyaarul caybba ibnu rushdi wuu iska hoos keenay laakiin dee qolyahan sii tadqiiqiya halkan khiyaarulcayb kama dhigayaan maxay ka dhigayaan khiyaaru khulfi shari bay leey khiyaaru khulfi shari yacni waa shardigii oo la daba maray la khilaafay ayaa khiyaarkaa keena khiyaarulcaybku laakiin isagu waa daabitkan kale aw bishayri ama ceeb ayaa uu markaa waxa weeyaan khiyaarkaasi ku imanayaa ceebtaasoo qad ulifa looga bartay jinsiga eh, maarata waxaan la kala iibsaday cadamuhu la-aantii ceeb la'aantii waxaanoo kale looga bartay ayaa ku samaynaysa khiyaarkii weliba shardigadaa kusii xidanoo waamanun bihi yakif iyadoo waxani lacagtiina ay ku yaraanayso amankii hoos ugu dhacayo lacagtii saamayn iyo qiimihii ku yeelanaya marka waxani waa inuu yahay horta wax ceeb ah waa koob laba waa inuu u badan yahay noocan jinsigeed waxa inuu ka madhan yahay waa inay badan tahay oo inuu lahaada ay yar tahay qodobka saddexaad wixii waa inuu yahay wax saamayn ku leh qiimihii ama shaaficiyadu waxa kaloo halkaa sii raaciyaa arad saxiixii u qofku ku dhaafay waa laga yaba inuun qiimihii saamayn ku yeelanin laakiin wax maqsuuda ah oo loo baahnaa hadduu qofku ku waayayo lacagta haddii doonto haba korodhee oo maalan neefki iibsatay haddaanad ogeyn inuu dhufaanan yahay waa laga yaaba in kugu tala gashay hore inaad ariga ku darsataba marka markay soo baxday dhufaanay qiimihiisi inuu kor kaca laga yaabo laakiin ujeedo iyo dan aad lahayd baa meeshii ka baxaysa marka iyadana khiyaaru raddi bilcaybkii uu imanaya wshaafici min bacdi cilmin yacjalu biraddi fawran wasiwaahu yubhilu wshaafici shaaficigii yacjalu wuu la degdegayaa min bacdi cilmin markii u ogaado biraddi celintii wuu la degdegayaa fawran wey wasiwaahu wixii isaga ka soo haray yubhilu wakti buu siinaya qofka kuma dedejinaya eeg marka yani waxa weyaan inaad go-aankii qaadato iyadu de waa caado waad ku dhaqsanaysaa isticmaalkii shaygana waad joojinaysa hataa wa isla inaad shaygii sii isticmaalaynin adigoo rabo inaad iska celiso laakiin inaad isla markaaba la cararto miyaad ku kasban tahay mise kuma kasban shaaficiyadii waxay leeyihiin waa qasab inaad degda aad qofkii ugu tagto wixii markaa fasakho weliba xataa intaad jidka kusii jirto hadday kuu suuroobaysa bay leeyihin inaad marka waxa weya fasakhaaddii iyo wixii aad sii samayso ood ishaad iyo markhaatiya usii samayso usii same waayo waxaani darar aad iska rafcinaysa weeyaan marka waa in sida ugu dhaqsaha badan aad markaa u rafcisaa oo qofka waxan qofka milkigiisii ugu celisaa qolyaha kalena waxay diidayaan in wax sheega ama tusiya inuu qofkani wixii raalli ku noqday sida inuu sii isticmaalo oo kale waxyaalahaas laakiin deg deg u celiyo ma waajibinayaan وبحديث لا تصر العمل إلا لدى النعمان قل مؤول وبحديث لا تصر العمل والعمل بحديث لا تصر لا تصر الإبل ولا الغنم حديث كي أها أيا عملك وكدر سبناده waa xadiis lagu dhaqmayo oo macmuul bihi wey oo yani waxa weeye markii musaraad iibsaday dee wixii uu sheegay in radintii ay sugnaanayso radu bilcaydke maarata halkan cayba waa raddu idan waa khiyaaru tadliis bay leeyihin tadliis marka waa araddu bitadliisi tadliiska in marka waxa wey wax lagu celinayo oo qofkii waxaan ku leeyay inu iska celiyo sidoo kale caanihii uu ka isticmaalayna inuu saac timira uu dhaafinayo ayaa markaa jumhuurkii ay isla xadiidkii abu hureyre sidiisay u qaateen ilaa lada nucmaan nucmaan agtiisa mooyaan qul muawilu qul muawilu daawodaad xaraftiiyo baan ku raali gelinayna qaala mushkilu bay ahayd ilaa lada nucmaani qaala mushkilu ama wahwa fahuwa mushkil xanafiyadu waxba ma ta'wiilinayaan waa mushkil dilay xadiisku waxba ta'wiil looma hayo laa tusaru lghanam wala libil faman faman ishtara maxafalatan ama musaraatan fahuwa bilkhiyaar ثلاثة بعد أن يحلبها رواية الغار قلنا ثلاثة ما كسر ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمره marka waa mushkil bay xadiisku ishkaalkiisuna waa jira ishkaal wuu jira waa sax laakiin ishkaalka ku jira iyode xadiidka sixadiisii ayaa laysbarbar dhigayaa kadib baa markaa lakala xoog yeelaya marka ishkaal ku jira waa maxay ishkaal ku jira dhowr qodob bay keeneen horta waxay hahdeen neefta inuu caana yaraadaa ceeb maaha oo to-aan musaraad ma ahayn intood soo iibsata haddaad caanado ka weydo oo ay waxbaba dhiiqi weydo dee xaqu marihid inaad celiso shaaficiy maxaad leedihin waa runoo lama soo celinayo ba yidhah maalikiyada iyo xanaabilada saasay wada yidhaahdeen de marka hadduu ceeb bay waa lagu celin lahaa ama ha laguu qariyo ama yaan laguu qarinin waxaan hadduu ceeb waa lagu celin laha horta wixii ceeb maaha waa qodobka labaadee waxay yidhaahdeen waxaa la yidhi maaragtay waxa weeyaan qofkii falyaruddu macaha saacan min tamrin saac timira soo celiyo muxuu ka soo celinaya caanihii uu isticmaalay alkharaaju bidamaan timeeda neefkan hadduu dhiman lahaa isaguu ka dhiman lahaa dee caanuhu isticmaalayey in markaa wax laga weydiiye ma ahayn waa kharaaju bidamaantiina waa khiraasiya dhinac kale haddii caaniya ay tahay waxaan la damaanaya caanuhu waa miliya miyaa miligoodii keenan la yidhaahdo haddaan miligii la weynan miyaa qiimaha keen la yidhaahdo waa maxay saacan timirtahi caanihii way kala dadan waxa weeya mid baa saddex maalmood maalayey oo kadib ogaaday mid baa laba maalayey oo markaa ogaaday mid baa markii u lisayba gartay midna caano fara badan midna wax koob ka lisay waa maxay saacan soo taagane mar walba laleeyahay uu saac baa la keenaya waxa weeyaan qiimihiina ma aha wixii wax lagu damaani jirayoo miligiina ma aha lacag wixii mutaqawima lacag baa laga bixiya tibir lagama bixiyo lacagtiina ma aha haddana tibirta lafteediina wax u dhigma kolba caanihiioo isbedbedelaysa ma aha marka intaasu asal buu khilaafsan yahay bay yidhaahdeen marka jumhuurku waxyaalaha qaarkood waa khilaafsan yahay oo la diidi maayo laakiin haddana mar haddii xadiidkan uu saa ku soo aroori sugan yahay ina wax madcanahoo xagga sixadiisa ku jiraana aanay jirin waa la qaadanaya waana laga istinoonaya usuushaasi waa laga istinoonayaa bay oo masale markaa mustafnaa ah ayay noqonaysaa bay jumhuurku leeyihin waa halkii markaa qolyahan xanafiyadu qaarkood ay ka keeneen saxaabigu hadduu soo wariyo wax qiyaaska khilaafsan waxaanu eegaynaa anu iska hubinayna fiqigiis inuu fiqiga ku fiicnaa iyo inka haddii markaa fiqiga lagaga horeeyey xadiikiisa markaa qiyaaska ah, khilaafsa lama qaadanayo ba yidhah marka dahaad wuu radiyaa waa markuu abuure u tarjumeynay markuu saxaabiga yidhaahdo alfaqiih buu raacay waayo qolyaha xanafiyadu xoogaa abuu fiqigiisa wax ka sheegay wbxadiii laa tusaru camalu ila lada nucmaan qul muawilu waxba ma awiline waa mansuu ba yahay xadiik marka yani waxay yidhahdeen waa mansuukh in la naskhiibaan ku xambaarayn waayo sidiisan looguma dhaqmi karo mar haddaan loogu dhaqmi ishkaal ishkaalu ku jiro eh, tawiilna looma helayo markaa naskigaasay qaateen mushkiladeedinu ku celin doonaa insha wa sharطu caybin an yakuuna qad wujid qabla shira mac jahli mushtarin cuhi wa sharطu caybin ceeb haddaba waxa u shardiya si markaa waxa weeyaan radigii u suuroobo an yakuuna qad wujida in ceebtani la helay qabla shiraa intii aan shaygan la iibsanin mac jahli mushtarin cuhida iyadoo weliba mushtariga waxa weeyaan mac jahli mushtari iyadoo uu jiro garasho la'aan xagga mushtariga cuhida la ogaaday oo garasho la'aan inay xagga mushtarigana ka jirtayna waxa weeyaan waa inay iyaduna meesha taado markaa laba shardi baa lagu sheego in waxaan iibka uu ka horreeyey iyo in garasho la'aani ay haysay mushtariga oo ceebta aan ogeyn oo waa in mushtarigana la ogyahay in aanu ceebtan ogeyn ama haddii la ogaado inuu ceebta ogaa da isaga ku galay baa la odhanaya aw qabla qabdi amabase iibka ha ka dambayse ee laakiin intii aan alaabta lala soo wareegin waa in ceebtu ay timi laakiin waa goorma xayu baa'icun damina waa haddii iibka dabadii shaygu uu min damaani ilbaa'i ahaayo damaankiisa baa'ica lagu lahaa wadabdu daa kan in la dabdiyo fii aakhiri fasli fasalkan aakhirkiisa lagu dabdiyo ayaa qaminun habboon oo aynaan imika kaga mashquulin wixii aynu ku jirnayo radibulcaygii shuruudihiisi arrimihii ahaa inaynaan damaankii kaga mashquulin goormaa baayicu damaanaya iyo goormaa mushtariga yani waa alaabtii aad iibsatay ee aanad weli la soo wareegin wixii ku dhaca ma khasaare adig kugu dhacayba mise baayica ayaa qaba arintaas hadal badan iyo khilaaf baa ku jira markaa xagga dambeynu geynaynaa marka halkan iminka maxaa la keenay uun haddii haddaba min damaani ilbaaci waxani uu ahaa oo intii aanad la soo wareegin ceebtu ay ku dhacdo iyadana khiyaarkan kuu yaalla haddii laakiin aynu nidhaahno min damaani ilbaaci ma ahayn dee ceebtii ku dhacday waa alaabtii aad iibsateed la tagtay ceeb ku dhacday oo kaloo dib ka timi uunbay la mid noqonaysa وفي الرقيق مالك قد انفرد بعهدة الثلاث إن عيب ورد وعهدة السنة أيضا والتخصدي بالجنون والجذام والبرص ومالك إمام مالك قد انفرد وحو لقار نقضي في الرقيق مركع الضومه إيب كودا لجوه بعهدة الثلاث وحا ليلاهم مسؤولية صدح لما الموت إن عيب ورد هدي آن أي كتب أضوان كيو أدنا سوى وريكتي إلا صدح ما الوضع هيستهوي لما مالك oo wax alla wixii ceebaha ku soo deriya hadda ceeb hore u jirtay ma aha wixii ceebee cusubee aad ku aragta saddexda maalmood gudahooda waad soo celiyeysa wa cuhdati sanati ayda iyo sidoo kale masuuliyadda uuliyadda sanadkaa iyaduna waltukhas dii tan waxaa lagu gaaryeelayaa biljunuuni waalida iyo waljudaami walbaras xanuunadaasina sanad gudaheed hadday ku yimaadaan waad ku celinaysaa wixii ceebee kalena saddex maalmood oo haysataa marka waa arrin ay maalikiyadu la gaartahay waa ceeb aan jirin waktu shiraa aan jirin qabla alqabdi markaad la soo wareegtay kadib ceeb timi marka muxuu sanu sameyey waxay idhahdeen de addoonkii waa caaqil waxbuu kala garanayay markaa inuu ceebihiisii yar karsado oo la qaldan ninkan markaa mushtariga ah iyaa suuragal ah markaa inay u heshiiyaan sayidkiisii hore iibinayey iyo isagii ay u heshiiyaan uu yidhaahdo ceebtaadii waxaa yar iska yar qarso iska adkaysa maalmahaas maarata inta uu dawladu kula wareegayo yaa laga yaaba marka maadaama uu wax qarin karayo wuxuu yii ilaa saddex maalmood waxma qarsan karo de wixii xanuuna jira ama maarata eh, way soo baxaysa markaa saddexdaa maalmood gudahood xataa haddii ay sheegtaan inay dib ka timi waa lagu celinaya laakiin jumhuurku waxaa lama qabaa saddexdan xanuunna sanad gudihi hadday kuma yimaadaan wuu celin karaabu marka xadiis abu daawud ugu jiro oo cuddat raqiiqi alaaثatu ayaam laakiin ma lilmushtari radda shiraa bihijcali laa alaba alarshi ligayri xambin waa iminka haddaba khiyaarkii wuu sugnaaday khiyaarkaasi awood intee laeg buu ku siinaya wuxuu ku yidhi ijcal bihi ilkhiyaari khiyaarkan waxaad ugu sugtaa lilmushtari iibsadaha radda shiraa'i inuu iibsigii uu celiyo laa alaba alcarshi awood ha u siini inuu ama yani haugu sugin khiyaarka inuu awood u yeesho inuu arshi dalbado oo uu yidhaahdo waxa weeyaan arshulcayb keen waan iska haysanayaa laakiin arshulcayb siyo lacagtii qayb ii soocey ta awooddaa ma laha awoodduu leeyahay waa maxay inuu wixii celiyo iibkii ka noqon laakiin awood uma laha inuu yidhaahdo lacagtii qayba la ii soo celiyo biayr xambali wixii aan xambaliga ahay atistaas ahaata xanaabiladii waxay leeyihiin saddex arrimood buu kala dooranaya inuu iska haysto oo aanu waxba raadsanin inuu iska haysto oo arshigu raadsado iyo inuu celiyo laakiin jumhuurku taa way diidayaano dee waxay leeyihin baaicii laguma qasbi karo wixii uu ku iibiyey wax ka hooseeya alaabtiisi inuu ku iibiye laguma qasbi karo haddaanu mushtarigu sidaa ku rabin ha iska soo celi markaad alabal arshi u samaysa macnaheedu waa maxay baa'icii wuxuu ku kasban yahay hadduu isagu ka doorto uu yidhahdo arshi ha laga celiye inuu baa'icii lacagtii qeyb ka tanaasulu ku kasbanye markaa jumhuurku taa ma yeelayaa wain calayhi ittafaqa ay cala alarshi arshigii hadday haddaba isku raacaan famaa manaca diidi maayo itifaaqooda ilaa asaxu shaaficiyi almutabac shaaficiga qofka shaaficigaa kiisii asaxa ahaa wejigiisii ahaa ee mutabaca ahaa ee la raacayay macmuulka ahaa mooyaane cid kale diidi mayso shaaficiyada wejigoodii asaxa ahaabaa diiday itifaaqa oo xataa kuma heshiin karaan buu leey iskuma waafaqi karaan in arshi meeshan la bixin maxay u diidan waaba haddii layskartay oo laysgu abkartay maxay u diidan waxay leeyihin ninkani khiyaar buu lahaa inuu fasakho ah inuu fasakhadii baa laga laaluushaya ha fasakhino waxa weeyaan intan qaado markaa waa ka laaluushi laga laaluushayo khiyaarkii fasakhaadoo wuxuu noqonayaa baycu xaqin awood uu lahaa baa laga iibsanaya awood baa la iibinayaa dee awoodahana lama iibiyo markaa taasi ma asaxay sidii shaaficiyadu yidhaahdo qolyaha kale laakiin laakiin shaaficiyada laftooda khilaaf baa ka jira qolyaha kalena way ogolyihin limaalikin laa radda bilyasiiri bal yajibu alarshu wadaa fi duuri limaalikin maalik waxa u sugan laa radda bilyasiiri waxba laguma celiyo bal yajibu arshu arshibaa waajibaya arshiga hadduu doonaa raadsada laakiin raddi ma laha wadaa fi duuri arrinkani waa guryahow wixii guryaha ah ayuu leeyahay eh, imaam maalik raxmat ullaahi calayhi dilaac yar baad ku aragtay oo aan dhibaato weyn gurigii u geysanayey dilaacaa yar gurigiiba waan ka noqonayaa ma odhanaysid mar haddii wax yaroo la hagaajin karo uu yahay oo aan gurigii looga baqanaynin oo iska yasiir ah arshigunbaad codsanaysaa waxw raddi melihi waxa markaa la isweydiiyey muxuu maalig guryaha u reebay markaa maalikada laftoodu waa isku khilaafsan cilada qaar waxay leeyihiin guryuhu ceeb baanay ka badhnayn inta badan waxba iska yar jirtay qaarkood waxay leeyihiin waxa weeyaan looma baran in guryaha waxyaalahaasoo kale lagu celiyo oo lagu radiyo looma baran wuxuu yidhi waman bibacdi safkatin cayban yajid faxaquhu radulmaciibi in yurid waman qofkii yajid arka cayban ceeb arka bibacdi safqati wixii uu isla iibsaday ayuu qaarkood ceeb ku arkay fa xaquhu xaqiisu waxa weeye raddulmaciili intii ceebta ahayd inuu celiyo in yurid hadduu doonaya inaan wada celinin ee u qaybtaasun inuu celiyo doono xaq buu u leeyahay washaaficiyu maanicun shaafici waa ka diidayaa an yalfarida inuu intaasi gaar noqoto intii ceebta lahaydoo gaar loo celiyo shaafici ma ogola ka maalikin maalig buu lamid yahay in kaana da ladii qusida haddii waxaa la celinayaa uu maqsuudkii iyo wajhu safka waxay odhanayee waxa weeyaan uu yahay haddaba wixii aad sida soo iibsatay ee yani waxa weye mid walba gaarumaad iibsa waad isku iibsatay laba shay baad isku iibsatay ood qiimo qora ku iibsatay labadii midbaad ceeb ku aragtay makaasun celinaysaa mise inaad wada celiso ayaad ku khasban tahay hadaad celin doonayso shaafici hole wanaad wada celinayso si kale uu kaa soconaysaa ma jirto waayo dee darar baad iska dafcinaysaa wadararu laa yuzaalu bidarar hadda baa'ici baad markaad shay ku celiso inuu labadan isku socodsiinayay baa laga yaaba ama labadan ay isu qaadan lahaayeenoo marka ceebtani soo baxdo labada uu isku socodsiin lahaa markaa awood uma buu leeyahay shaafici maalikiyaduna way waafaqsan yihiin laakiin waxay leeyihiin waa haddii intii badnayd ay tahay maqsuudkii iibka wax kalabar badan qiimihii wax noqonaya wayaad maqsuudka yaraad wax qiimihii kalabar noqonaya waxaan hadduu yahay waa wixii maqsuudka dhammaaya bayca markaa maqsuudkiila weeyaa marka waa inaad iswada raaciso laakiin haddii maaragtay wax weeye uu markiis hore wax yar ahaa oo wax weyn ahay yani alaab weyn iyo tu yaroo aan markaa wax weeyaan qiimo badan ku fadhin baad isla iibsatay marka haddaad tii ceebta ku aragto iyada keligeed waad celin kartaa guriga maadaada tii weynaad ku aragto waa isla wada celinaysa qolyihii kalena waxay leeyihiin xabaddaa ceebtani baad celinaysa takalna waad haysanaysa tafriiqu safqii markaa ayay markaa iyagu halka ugu waxay leeyihiin iibkii labadaba kuu wada asaxay markaa tan inaad celiso xaq baad u leedahay dararkana baayicu isagaa sababayo wax maciiba kaa yimi waman bibacdi sadqatin cayban yajid faxaquhu radulmaciibi maciibka inuu celiya ayuu xaq u leeyahay in doonay washaaficiyu maanicun u diidaya an yanfarida imikaasi gaar noqdo keligii la celiyo kamalikin kana da ladii qusub walilciraaqi in yakun lam yaqbidi min qabli cilmihi falaa yubacidi walilciraaqi xarafyadii waxa u sugan in yakun lam yaqbid haddii aanu la wareegin alaabta min qabli cilmihi intii aanu ceebta ogaan intii aanu ceebta ogaan haddaanu la wareegin goor buu la wareegay isagoo ceebtii ogaaday isagoo ceebtii ogaaday hadduu la wareego falaa yubacid marka tan cid ma jiray ama wada celi ama wuu eh, wada qaadanayna isaga aggiisana taksiir baa ka jira oo isagoo ceebtii og ayuu la wada wareegay markaa ma wada eh, qeyb ma celin karo laakiin haddii aanu ogeyn markuu qaadanayo eh, markuu qaatay kadib uu ceebta ogaaday markaa wuu tabciidin karaa buu leeyo qayb wuu celin karaya wawaaxidu min mushtariina in axab raddan yujab waqiila maalikun xajar wawaaxidu min mushtariina rag wax isla iibsaday mid ka midihii haddii uu doono in axaba radal haddii uu jeclaado inuu iska celiyo ceeb qaybtiisa ku celiyo yujab waa la aqbali waqiila waxaa layidhi maalikun xajaba maalik baa manciyey laba nin baa gaariyagiibaa iibinaysay laba nin baa isla iibsaday oonu isla iibsanayn laba koodan misaa siinaysa labaatanko waanu isla iibsanayn iyo haye tobankiisii kana tobankiisiibu ku siinaa hadhow baa markaa wixii ceeb lagu arkay gaarii labadii nin mid wuxuu yidhi waniyo waxba la iminka celin maaye waynu iska xamilaynaa midna wuxuu yidhi maya anigu uma arkaysan karaya ceebtaas waa iska celinaya anigu marka midkaas inuu qaybtiisii celiyo oo adigii iyo kii iibsadii aad shuraaka noqotaan miyaad ku qasban tahay hadduu markaa yidhahdo ma laguu qasbaya mise laguu qasbi maayo jumhuurka waxay waa laguu qasbaya waayo ninkan wax loo yidhahda kaasaa raali noqdee adiguna ilow ilow raalli noqo meesha ma taalo adiguna wax ceeblaad ninkii ka iibisay marka inuu soo celiyo qaybtiisii xaq buurey deetana adig iyo mushtarigii kale shuraka noqda maalig baa laga sheegay qowl arintaa diidaya laakiin muctamid maaha uma in ilmaciibu yactiq aw halag faarshuhu wa can caطaa'in laa darag uma in ilmaciibu wixii haddaba ceebta lahaa haddii yactiq uu xoroobo addoon baabayo aw halaka ama uu de halaagsamayba markaasaad ceybtii ogaatay intii aanad soo celinin ee aad milkigaaga ku jiray ama waad xoraysa ama wuu halaagsanay kadib baad waxaad ogaatay in lagaa iibiyo wax ceeb leh miyaad soo celin kartaa addoonkii xoroobay dib iyuu addoon noqonaya uma noqon karayo wixii baaba'ayna dee lama soo celin karayo haddaba fa arshuhu halkan arshigiibaa waajibay marka arshigu waa cinda daruura ayuu ku waajibaya markaa si kale jirin ayuu arshigii ku waajibaya marka xanaabilada laga tago waayo wa can caaain caaa isaga waxba laga sheegay laa daraka ka daba tag male halkaas oo arshina qofka la siin maayo daiibkiina lama fasiri karo dawixiba waa kan halaagsan wain yabichu lmushtari faata alab haddii mushtarigu uu sii iibiyo shay adigii baa lagaa iibiyey ceeb buu lahaa maad ogey adoon weli ogeyn baad haddana sii iibisay markaad sii iibisay kadib baad waxaad ogaatay inuu wixii ceeb lahaa faata alam waxaad raadsata raadsigii wuu ku dhaafay waxma raadsanaysi arshina raadsan maysi radubilcaybna dee hadalkeedaba daail wixii gacanta kuma haysi maxaa arshiyaaqin loo diiday arshigi waxaa loo diiday bay leeyihiin daban de xanaabiladi dee diidi maayaane laakiin qolyihii kalea diidaya waxay leeyihiin shaygii maadaama uu weli jiro waxaa iska dhici karaysa in adigii lagugu soo celiyo adigiina aad markaa awood hesho inaad sii ceyso markaa kama inaan quusanin radubilcayrkii kama inaan quusan wamaalikun fii suwarin arshan yahab wamaalikun imaam maalik yahabu arshan arshi buu bixinayaa fii suwarin walaa halkaa fii suuratin ubaa waynu ka dhigi hal suuro fii suurati hal suura la isugu celin karaya markaa waba fii suwar ka dhigi mayno fii suuratin u zakanun inoo qabanaya wamaalikum fii suuratin arshayiha waxa weyaan markaad isagii uu kaa iibiyey wixii oo ceeb le markuu kaa iibiyey adigii ma ogi haddana isla isagiibaad dib uga iibisay lacagkiina lacag ka yar baad kaga iibisay adoon ceebtii ogeyn kadib baad ceebtii ogaatay inu waxaani maciib ahaa markaa dee lacagtii uu kaa qaatayna lacag ka yar baad ka qaadatay wuxuna ceeb buu lahaa iminka in haddii la yidhaahdo e, wixii de waxa weye radigiina de imika alaabtiina waa wata alaabtii noqotayba marka qiimaha intii idin dhinaynu ka qaada bay leeyiin arshina way ku magacaabaya marka qolyaha kale de waxba arshi ku magacaabi maayaane maxaa odhanayaa wuu fasakhayaa iibkii kolka uu fasakhana de waxa weya lacagtiisii intii markaa isgoosatay mooyaane intii u hadhay ayuu de ka qaadanaya marka iska lafdigii unbaad moodaa yani naxiy lafdiya iyo unbaa lagu kala duwanaanaya wahaakadaa hibatuhu hadii la sii hibeeyana waa saasoo kale mushtarigii hadu alaabti maciibka ahayd uu sii hibeeyo iyaduna waa saasoo kale oo faata dalab ilaa inta ay soo noqonayso waxba raadsan maayo wamaaliku imaam maalik bihaadihi sabiila cidqin saaliku saalikun wuxuu la marayaa bihaadihi hibada sabiila cidqi jidkii citriga markaas muxuu ahaa dee shay halaagsamay baa laga soo qaadayay wixii xoroobey wax halaagsamay oo kalea laga soo qaadayay sooma ile dib ugu soo noqonayn wixii la hibeeyey iyadana saasoo kale weeyaan buu leeyahayo wuxuu ka soo qaadaya wax aan soo noqonayn oo kale deetna arshigii ayuu waajibinaya walxambali fii kulli haadihi qada xambaligu isagu waxaan o dhan wuxuu xukumaya bilarshi arshigii wuu xukumaya lilasli aladii lahu mada asalkiisii hore ee aynu soo aragnay buu ku salaynayaayo marka horeba khiyaar buu u lahaa inuu arshi raadsaday isagu waa kii kusooye والمشتري إن عنده عيب طرى فبين إعطاء وآخذ خيرا والحنفي آخذ كالشافعي فلم يردا مع إباء البائع والمشتري يفسده إن طرى عيب عنده عيب هدي إساق أكتي سنة عيب كلا كسو دهشدو فبين إعطاء وآخذ خيرا كتابة سو kitaabkii markaad soo iibsatay magacii baad ku qorata kadib baad xaashada cadcabwan kugu soo baxe marka de magacaa abdirteen waa ceeb cusub sowma haddaba hadda maxaa la yeelayaa marka baayicii miyaa lagu qasbayaa inuu kitaabkii qaato oo lacagtii soo celiyey wuxuu ku yidhi walmushtari mushtarigii in taraac cindahu caybo haddii isaga agtiisana ceeb cusubi ay ku timaado fa bayna icaa'in wa akhdi lkhuyira khuyira waxaa la kala dooransiin isaga haddaba bayna icaa'in lilarshi wey inuu isagu arshiga bixiyo kitaabkana celiyo wa akhdin iyo inuu isagu arshigii qaato iibkana sidiisii u daayo ila suuragal maaha inaad tirado waan celinaya lacagtadiina laii celiy adigii baa ceeb kala geystay marka ceebtan kaleed geysatay inaad wax ka dhiibto iyo inaad maciibkii haysato oo aad markaa arshigii adigu qaadato labadaasaa lagu doorarsiinayaa bay leeyihiin shaaficiyad iyo xanafiyada wixii aan ahayn muxuu yidhi walxanafiyu xanafigu aakhidu isagu baqaato ah ka shaafici shaafici buu la mid yahay oo falam yamdaa iyagu ma celinayaan alaabtii mac ibaa'il baa'ici haddii iibiyuhu uu diidan yahay haddii iibiyuhu uu diido in alaabtii la soo celiyo oo uu yidhaahdo anaa arshiga bixinayo qasam waxay kaga dhigayaan mushtarigii inuu arshiga qaato khiyaar ma siinayaan sidii qolada kale u siinaysa oo labadoodani dhinac kaley ka eegeen arrinta waxay yidhahdeen labada mid maanta xaq buu leeyay wax dhinac uun khiyaar loo siiyaa meesha ma yaallo labadoodu way sinan yihiin mar hadday sinan yihiin kolba kii caqdiga socodsiintiisa asalkuu caqdigii ansaxay in sidiisaa loo daayo kolba kii caqdiga in sidiisa loo daayo ku socda ayuunbaa la aqbalaya marka haddii baa'icii uu diidan yahay in alaabtii lagu soo celiyo oo uu leeyahay caqdigii hala socodsiiyo arshigaan dhiibaya isagaa la aqbalay hadday cagsiga noqoto ka waran oo mushtarina uu leeyahy ma soo celinaya arshiga keed baa'icuna uu leeyahay kuma siinaya arshiga iska soo celi oo arshiga soo raacay iska soo celi hadduu yidhahdo keliya oo arshi kaama rabo uu yidhaahdo dee hadal male laakiin hadduu yidhahdo iska soo celiyo arshigii qoraalkana soo raaci markaa mid waliba isagiibaa doonaya arshi marka maxaa la samaynayaa markaana mushtarigaa la qaadanaya markaa mushtarigu had iyo jeergu aakhid saasay kuu leeyahy walxanafiyu aakhidun xanafigu mar walba waa aakhid isagunbaa arshi la qaadanaya ka shaafici shaaficigii buu lamid yahay mushtarigii xanafiga iyo mushtarigii shaaficiga mar walba arshigii isagaa qaadanaya ama aalib ha ku ahaada arshiga ama ha diidayn waxa weeyaan falam yaruddaa ma radinayaa alaabtii mac ibaa baayici iyadoo baayicu uu diidan yahay in bilaa arshi lagu soo celiyo wa acihi ziyaadatan in tanfasil wa acihi waxaad siisaa mushtariga ziyaadatan ziyaadadii mabiica in tanfasil haddii ay gaar u soocan tahay aw taku mila sadqihi ama ay tahay sidii kalab uu geli midab uu ku sameeyey maradii oo kale u midabeeyey oo watatasilda markaa taas yadu ay la xidhiidho shay laa waladan limaaliki maalik agtiisa walad lama siinayo mushtariga lama siinayo wadaa badaakana u muuqday lilxanafiyi xanafigana wuu u muuqday fii baa'inin wax ka soocan oo tawallada ka dhashay asalka laa bacda qabdin qabdi dabadii kii dhashay isaga kaasi ma aha oo kaasi isaga idbihi radda manaca ka isaga radintii dhammaydba wuu ku manciyey wa bilbinaai cindahu radumtana haddii dhisme meeshiina kanuulkii la dhisayna isaga agtigiisa radigii mumtanic buu noqonay halkan marka waa ziyaadadii maxaa laga yeelaya alaabti markii iibkii markii la kala noqdo haddii ziyaadu mushtarigii eh, maarata intii gacantiisa waxaan ku jirin ziyaadadii soo korodhay maxaa laga yeelaya ziyaadadaasi ama munfasilay noqon ama mutasila mid ama la xidhiidhsan ama mid ka baxsan shay wixii ka waxay haddana kala noqonayan wixii ka baxsanaa mutawalid iyo hayrulmutawalid wax ka dhashay iyo waxaan ka dhalan wixii ka dhashay dee waa haddun ay hal ahay oo dee ay markaa tarantay waxaa kaloo noqon kartaa tii aan mutawalidada ahaynina hadduu addoon ahaa oo dee la kireeyey ama guri ahaa oo la kireeyey oo kiro markaa ay ka soo baxay waa zawaaid haddaba ziyaadada munfasilada ah ee aan mutawalidada ahay aan ka dhalanin taa waxaa mar walba iskaleh mushtarigaa iskaleh wa alkharaaju bidamaani weeya wa aziyaada almunfasila hayru lmutawalida waa ziyaado munfasilahoo aan ka dhalanin oon welab ahayn marka waa maxay waa ujrada iyo waxaas waxa yeelanaya mushtarigaa yeelanay waa isla ogolyihiinta waxaa kale oo jiraysaa ziyaada mufasilo oo mutawalida ah waa awlaadiya waxaasa taas shaaficiye iyo xanaabilo waxay leeyihiin mushtariga iyadana le haddii aanay ahayn neefkii markii la iibinayay ay ku rimanayd hashoo riman haddii lagaa iibiyey markaa wixii ay dhashay waa too raacin oo de kaasi marka horeba iibku ku jira inay laakiin wixii intay dib u rintay ay agtaada ku dhashay soo raacin mayse halkaas shaafiyadii xamaabiladii marinay qolyihii kale maalikiyadii waxay leeyihiin iyo xanafiyaduba weladkaa lama soo raacinayo markaasay sii kale iskhilaafayaan malikiyadi waxay leeyihin asalkaa la soo cafwan waxay leeyihiin maalikiyadu waxay leeyihiin weladkii waa la soo celinaya weladkii asalkiiba waa la soo celinaya oo yani sida kalan dhiga shaafiyadii xanaabilada shaafiyadii xanaabiladu waxay leeyihin weladka mushtariga ah soomana oran maalkiyadu waxay leeyihiin asalkii iyo weladkale waa lasoo wada celinaya oo waxaa leh baayaca isla yeelanay xanafiyaduna waxay leeyihiin weladkii lama soo celinayo maadaama aan weladkii la soo celinaynin asalkiina lama soo celinayo marka maxay isku waafaqsan yihiin maalikiyada iyo xanafiyadu weladkan iyo asalka inaan la kala kaxaynin oo dhinac isu raacayaan laakiin maalikiyadu waa la soo wada celinaya bay leeyihiin xanafiyaduna waxay leeyihiin lama soo celinaya carshi baa laga dhiibay taas waa ziyaadadii munfasilada ah ziyaadada mutasilada ana labay u kala qaadaya oo wax markaa shayga uun markaa de waxa weeyaan inuu naaxay oo kale iyo wax lamid ah inuu shaygii uuni u cayilay taas ziyaada mutasila weeyaan oo laakiin aan ahayn min maali almushtari min cayni maali mushtari aan ahay iyo ziyaado noqonaysa min cayni maali mushtari sida inay mare ahaydo u kalar ku sameeyey ama uu tolay oo camal u geliyey marka wixii isaga camalkiisa ah xanafiyadu waxay leeyihiin sidii tii hore oo kale wuu mancinayaa raddi oo hadduu maradii tolay ama uu kalareeyey ama uu dhulkii dhisay binaagii waa ka dhulkii uu dhisay waxa isaga shaqadiisii ah radigii suuragal maahay arshi u muqaadanaya waxaasu dhan bay igu leeyihin shaaficiyadii iyo xanaabiladii eh, iyo maalikiyadii waxay isku raacsan yihiin iyagu waxa caynu maali eh, caynu maali mushtari ah in loo xisaabinay oo maalkiisii u ahaanay wixii wuu soo celinayaa markuu soo celiyana waxaan maalkiisii u ahaanayaa wax markaa ay wadaleeyihiin buu noqonayaa waa loo qiimaynaya de kalarkii iyo waxyaalihii shaqadii u qabtay waa loo qiimaynayaa oo bilaash kuma soo noqonayso haddii ziyaadadan mutasiladii ay tahay waxaan isaga camalkiisii ahayn sida neefkii inuu cayilay quruxaystay weynaaday waxaas kuwaasi iyagu waxa weeyaan way ishor raacayaan mushtarigiina xaq kuma laha wa acihi ziyaadata intaba markaa meesha waa laga fahmayaa allahuma ilaa masalada binaaga uunbaa naxw albina in la yhahdo ay ku sii fiicnaanlahayd si waxyaalihii kalena loo soo hoosgeliy wa acطihi mushtariga sii ziyaadatan wax alliyaale wixii ziyaadaha ah mushtariga sii in tanfasil hadday munfasilo tahay mar walba sii waaya aw taku mila sabgihi wa tattasil ama haddii ziyaadadu ay tahay sidii kalar uu geliyey oo kale waa shaqadii isagu ka qabtay oo wa tattasiltaasi dee midka la xidhiirna ay tahayoo ziyaado mutasila ah, oo isaga shaqadiisii haddii ay tahayna sii laa waladan limaalik maalik agtiisa maali markaa shaaficiya xanaabila wuu la socdaa walad maya ha siinin ee soo raaci oo waa la soo celi wadaa badaa lilxanafiy xanafigii isagana waa saas oo kale fii baa'inin tawallada laa bacda qabdin suuradaasnanshi xanafiyadu ziyaadadii munfasilada ahayd ee mutawalidada ahayd waxay eegayaan goorbuu dhashay ilmahan bacd alqabdi mise qabla alqabdi haddii qabla alqabdi ay ahayd way soo raacinayaan sidii maalikiyada qabla alqabdi waayo siday noo soo socota waxay qabaan qabla alqabdi waa min damaani ilbaaya marka way soo raacinayaan sidii maalikiyada waa ka ku yidhi wadaa badaakan wuu u muuqday lilxanafiyi xanafigii fii baa'inin wax ka soocmay oo tawallada waa munfasilkuma laga wadaa baa'inka yani ziyaado munfasila ah oo tawallada ka dhashay asalka ka dhashay laa bacda qabdi oo aan bacd alqabdi ahayn weeya e, qabla alqabdi ah kaa waa soo raacay laakiin wixii bacd alqabdiga mushtariga agtiisa neefku uu ku dhalay kaasi e, isaga soo raacin maysi id bihi radda manaca maxaa yeele kaa isaga radintiiba uu ku mancinayaayo wuxuu leeyahay radiban ma jirayo ee arshi unbaa la xukumaya wa bilbinaa'i cindahu raddu mtanac wa cindahu xanafiga agtiisa araddu mtanaca raddigii mumtanic buu ku noqonayaa bilbinaa'i wa naxwihi weeyaan xataa sidqigaasuu ka mid yahay yani wax kasta oo ziyaado mutasila ah oo bificli mushtari ah wa camalihi wa maalihi taasi iyadu markaa waxa weye raddigii way mancinaysaa intii shurakada noqon lahaa markaa dararu shirki ka caradayaan in wixii la wada yeesho marka waxay leeyihiin eh, arshi uu ninkan hala soo siiyo waman yabic halkaa ku jooga insha allahu tacala wsala allahu wasalam calaa nabiyina mxamed